bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo lixaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu bir اlwaalidayn wasilaة اlarxaam wuxuu baab yahay waalidiinta in loo ixsaanfalo oo baari loo noqdo oon la caasiyin oon caaq lagu noqonin iyo qaraabadii dadka raximka ah in la xidhiidhiyo xigaalada ee kula dhashay qaala allahu tabaaraka wa tacaala wacbudu llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an xaggan loo sharig yeelinoo axad kale oo makhluuq ah ilaahay xaqiisii khaaska ayaan la siin oon lala wadaajin wa bilwaalidayni ixsaanan labadiina dhashayna u ixsaanfala wa qurbaa qaraabada iyo dadka xigaaladana ha loo ixsaanfalo walyataama agoontana ha loo wanaajiyo wlmasaakiin masaakiintana ha loo xisaanfalo iyo waljaari dulqurba dariska dhowna asaguna ha loo ixsaanfalo ama islaamnimo ku dhow ama qaraabanimo ku dhow ama makaanka iyo boosku kula degan yahay ku dhow waljaari ljunubi dariska fogna ha loo ixsaanfalo sidoo kale wasaaxibi biljambi ninka dhinaca kugu haya ama meel la naga yahay ama safar la yahay kula saaxiibka ana ha loo xisaabal xaq buu leeyahay wabni sabiili martidana ha la wanaajiya ama socotada iyo wamaa shaygii malakad ay hanatay aymaanukum gacantiinnu iyo midigtiinnu milkiinna ku jira amadada ama dunyaana ka dadaalo u xisaanfala wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wattaquu allah alla ka cabsada alladii allaha tasaa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan allaan kugu dhaarsha waxaysi hebelo ilaah baan kugu dhaarshay ilaahay baan kugu baryay allaan kugu weydiisanaya waa laysiin adaa allaa la cuskadaa wattaquu alla ka cabsadoo iska ilaaliya xumaha wanaaggana ku hagaagoo ilaahay xurmeeya alladii eebbaha tasaa'aluna bihi aad markaad damacdaan wax isku weydiisataan iyo wal arxaama qaraabada iyo ximkana ka cabsada oo yaan la goynin marka wlaraam wataqu laraama in la qadariyo in damiirka bihida lagu cadfo labadaba waa la sheegaa marka wlaraami markaa noqonaysaasaana waa la akhriyey waa maxay tasaa'aluuna bihi wa bilarxaam allaad wax isku weydiisataan iyo riximkaba iyo qaraabada hebel waa wada dhalanaad leedahay kanaan nahay kanaan nahay markaa dee waxbaad isku weydiisataanoo waad waad qadarisaa marka idinkuna xaqiisa ilaaliyaoo dhowra wlaraama haddii la ydhahda wataqu larxaamay noqonaysa isna iska ilaaliya in la gooyo oo lagu xadgudbo wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wladiina waxaa ammaanan oo ilaahay jecel yahay oo muslimiin iyo ahlu khayra kuwa yasiluuna xidhiidhiya maa amara allaahu bihi an yuusal wuxuu rabbi faray in la xidhiidhsho qaraabadu kow ka tahay ilaahiy rasuulkiisu kow ka yihiin ayaa kuwaasaa ammaanan ilahay waa in la xidhiidhsho rasuulka la xidhiidhiyo adamaha lagu xidhiidhin waddadii baad ku hagaagaysa qarabadaa la xidhiidhin xaqeedii baad iska dhowri goyntii xumahna waad ka ilaalin wa qaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi wasayna alinsaana aadama waxaannu u dardaarannay biwaalidayhi ixsaana labadii dhashay inuu ixsaan falo oo uu wanaajiyo wa qaala rabbi wuxuu uhi rabbuka rabbigaa wuxuu amray ama dardaarmay anlaa tacbuduu ilaa iyaah asaga mooyeen axad kale inaydan caabudin buu rabbi amray ama uu xukumay sharcan huna hadduu xugum yahayna waa xugum sharci ah lalqada alqadar اlkwni wqadaa rabuka anlaa tasaa darteed bacdu salaf intay u qaateen qaduhuna inuu xugumkii qadariga ahaa bay tawiilaad kala mariyeen iyo tafsiir kale wqadaa rabuka ay wasa rabuka aw amara rabuka aw xakama sharcan wadiinan ama ilaahay diin wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu asaga axdaan ka ahay wabilwaalidayni ixsaanan waalidiintana inaad u xisaanfashaan buu rabbi idin amray ama dardaarmay ama xukumo sharci ahaan imaa yabaan ka booday wawasayn linsaana biwaalidayhi xusnan wanaag baan u dardaarnoo ixsaan loo jeedaa wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana imaa yabluqanna hadday gaadhaan cindanka agtaada alkibara waayeelnimo ay gaadheen labadii waalid axadumaa midkood oo kiilaahuma ama labaduba agtaday ku waayeeleen aday ku mutee falaa taqul lahumaa uffin uf aku dhihin oo eraya dhibsadana ha ku dhihin walaa tanharhumaa ha gulgulinoo fal ay dhibsadana ha la imanin waqul lahumaa qowlan kariiman weer wanaagsan iyo carab dabacsan ku dheh waqfid lahumaa u raarici labada waalid janaaxa dulli dulli garabkii dabacsanaan garabkeed bimacnaa u dabacsanaan weedhaada afkaada adinkaada ishaada kulli waa inay u dabacsanaadaan min araxmati naxariista xaggeeda garab naxariiseed u firi wey il naxariiseed ku fiiri weedh naxariiseed ku dheh wax walba waa inuu dabacsanaada tijaah alwaalid waqul waxaa tidha u duce intaa lagugu dayn rabbi irxamhuma allow u naxariisadhe labada waa kamaa rabbayaani sahiira shan arrimood ba hadda ilaahayna faray waalidayntii waxaa la ufa ku dhihin erey uf maxay waa kinaaya wax walba oo waalidku uu dhibsanayo erey aadamuhu kale aad dhihi karto walaalka odhan karto oo waayeel kale aad dhihi kartaa jira laakiin waalidkaadan odhan karin falaa taqul lahuma uffin bacdu salaf waxay yidhaahdeen haddaad indhaha waalidka ku taagtood si fiican u fiiriso waa min alcuquuq markaad wada hadlaysaan ishaadu waa inay hoos aaddo baalkaadu waa inuu rogan yahay waa inuu fooraro haddaad saa ugu taagto markaad la hadlayso waa caaqni bay yidhaahdeen wax kale iska badaaye lanno maanaad indhahay gu taagaysaabaa iman kartaba sida ruux kuleega aad u fiiriso waalidkuma fiirin kartid iska badaa eray kale falaa taqul lahumaa uf yaan lagu dhihin waa eray walbo la dhibsado ama xurmadarra xambaarsan ama aan erey gobeed ahayn waad ka elinaysa walaa tanharhumaa waa kii labaad ha guulguulin ha u hanjabin erey qallafsan ha ku dhihin waxay dhibsadaan ha samaynin waqul lahumaa qowlan kariiman weer wanaagsan ku dhaballe waa kii saddexaadoo lagu amray waqfid lahumaa janaaxa dul min araxma u dabacsano waa kii afraad u dabacsano waa inaad u dabacsanaa waqul rabi irxamuma kamaa rabbayaani sahiira sufyaan thawr baa la yidhi ducaa la isfaray waalidka loo duceeye imise goor baan maalinka u ducaynayaa wuxuu yidhi haddaad salaad walba atixiyaadka dambe aad u ducayso kugu filan buui laakiin haddaad ilowdo waa khatar buui salaad walba waa inaad atixiyaadkeeda u dambayso aad waalidka ducadiisa ilaah u dembidhaaf allow hooyada iyo aabbahay u naxariiso allow naar ka badbaadi allow dembigooda dhaf waa inaad duca geliso si laysu faray meel lagaga tegaya ma jira maxaa yeelay sufyaan wuxuu hi adba waad ku ducaysataaye adugu soo atixyaadka kuma ducaysatid haa seed waalidkaa oga tegi maadaama adugu baad ku ducaysanayso naftaadu say kugu oggolaatay kuu siisay inaad waalidkaa ka tagto sufyaan waa idinka garlaya soo maa nin marka wax nacfiya naftiisii tabay uu xusuustay waalidkiina xusuusan waayso haddee soo ma aha hadduusan ahaynna soo omeeko in cabdilxasan baa laga sheegay ree hebel soo sidaa ma aha haddaysan ahaynna soo omeeko hadda marka ninka hadduusan caaq ahaynna oo caasi waalidiin uusan ahayn soo omeeko arimood arrimood baa laysdaba dhigay markii korhoon lagu soo yidhi wbilwaalidayni ixsaanan cindaka alkibara way ka daran tahay aayadda soo socota way ka daran tahay labada waalid marka ay agtaada ku waayeelaan ay adugu ku muutaan oo gacantaada ay ku soo dhacaan way ka daran yihiin marka iyagoo waayeela cid kale ay haysa adugu aad korjoogo u tahay waa howlka culus qaala tacaala ilaahy wuxuu yidhi wawasayna alinsaana kamaa rabayaani sahiira xataa waa tashbiih maqluuba calaa ra'yi bacdi ahlicilmi inkastoo wadaada yidhaahdeen howlaha laisku shabahay qur-aanku tashbiih maqluuba ma dhaco laakiin xaqiiqa ma ahee labada waalid marka adigu ku barbaarinayaan ay ku korinayaan waxay ku korinayaan ayagoo jecel inaad sii jirto kobocdo kororto weynaato oo noloshaadu inay sii jirtay jeclaysanayaan laakiin ayagu markay waayeelaan ay gacantaada ku soo dhacaan waxaad jeclaysa markaad ku rafaado in ay ku dhaafaano ay dhintaan cagsi baad isu tihiin ilaahu daa oo u waaro oo ilmahaadu joogo ayagu waalidku iska rabaan laakiin inagu markayna mutaan oo gacanteenna ku soo dhacaan oo xoogow intaan yar dadaalay xisaabiya wixii fagfagtu dhammaato hoosta waxaad ka dhihi allo may ku dhaafaan idan ismidmanin kamaa rabbayani sahiir ayagu waxay jeclaayeen inaad noolaato ood sii jirto oo noloshaadayba isuga hayaan wax walboo dhib kuu geysan bay ku xumaanayaan aduguna dadaalka yara ku soo karoo yar daasho yaa waxaa mararka qaarkood qalbiga gelini hadda waa isku rafaadeene intaad inkaarka kasban lahayd show inay ku dhaafaan oo xijaabtaan baad ficnaan lahayd baa yaa imanaysa marka ma baan nahay ilaahw daa oo nooleysii baa iyagu lahaayeen markay ku korinhayeen adugu hadda markaad aad ay ku cumuteen ee korsima kaaga baahdeen maxaad leedahay alla way xijaabtaa waalidii aadu isma keenaysaa wa qaala rabbi wuxuu yidhi wasanya lisaana biwaalidayhi aadamaha waxaan u dardaaran labadii dhasha inuu ka dadaalo xamalatu ummuhu wahnan ay dacfan xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin hooyadii baa xambaartay oo uuraysatay wahnan calaa wahn dacfan calaa dacfin wa dacfi tadriiji ah tilaabo tilaabo u soconaya mar walba uur qaado oy habeenku sii kordhay bisha kordha way sii tabardhigaysaa way sii daciifaysaa way sii taagdaraanaysaa wa fisaalu gurintiisi naaska laga goyana fii caamayn ay licaamayn laba sanona waa naaska lagaaga guriya sagaal biloodna calooshay kugu siday iyadoo taag oo habeen walba culays ku soo kordhayo anishkur lii waliwaalidayka aniga rabbioo ku abuurana igu mahadi waalidkaana ku maadi maxaa yeele anugu waxaan leeyahay haddaan rabbigaa ahay jiritaankaada iyo abuurkaadan xaqiiqa u leeyahay labada waalidna sababkii daahirkahaa ee dhalmadaadu ay ku timid wey iijaadka xaqiiga allah iska subxaanahu wa tacaala sababkuna labada waalid weeye ee daahirka ah an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ibnu cumar baa maalin maalmaha ka mida ah, isagoo hadda goorba mar idinka sheekeeyey isagoo dawaafaya ayaa waxaa ku soo baxay nin hooyadii xambaarsan oo tunka ku wada oo isagoo tunka ku wada dhawaafinaya xogow gabay tix yar oo ammaan waalidna tirinaya markaas wuxuu ku soo gebagabeeyey ibnu cumarow ma u aragtaa hooyada inaan u abaalguday kuufaan ka keenay bu kuufaan ka keenay tunkaygan kusoo xijisiiyey gaadiid kalaan u waayey gaadiidkii markaan soo saaray u horrayseen ku soo qaadayna dhowr goor buu intuu diday ila reergeel waa taqaanaaye kabarray boodi wuu buubahayaa baal meel ka soo bixi wuu buubahayaa dad socotaa meel ka soo bixi oo geeli waa didmo badan yahay markii dhowr goor gaadiidku uu diday oo hooyadii ku rafaaday mintu ka dejistay iyuu tunka saartay ilaa ciraaq ayuu ilaa makun soo wado tunku ku waday tunku ku dawaafiyey marka waa waayeel aan socon karin ibnu cumarba wuxuu ku yidhi marka ma waragtaa ibnu cumarow ilaa kuufa ilaa halkan aan soo waday tunkaygaana ku waday fardu iyo geel iyo boqlu markay didaan anu maanan didayno haddee bani aadam baan ahay dhib damba maysa arag rafaad iyo jagjag waxaa ugu dambaysay maalinkan tunkan soo saarta ee ma inaan abaalkeedu guday buuhi laa buui zafra waaxid ah. hal naxdun ay naxday oy haah tidhi xataa maadan u gudin buudhi markay ku foolinaysay nabar qabtay xataa maadan u gudan buui anaad sheekada ila imanaysaa buui gaayid baan ahay mudallal baan u ahay ah. nabar hooyadaa qabtay oo xaq tidhi taad ka fakatay waalidku waa taqaana mar baa iyadoo la dhabarka saaratibeed ee gacantaada ka yar fakanaysa naxdintay naxdo waa dhulkay ku dhacaysa naxdinay xaq tidhi keliya oo ma gudi kartid buui nabar qabtay oo markay ku foonlaysay baadan gudi karin waxaad wadoo dhanba wuxuu idhi waxaan soo wadoo dhanba haddii hal nabar aanan gudi karin waaba hawl culuse khayr allah ku siiyo waalid marka hawshiisu waa hawl culus weeye alla weynaana yaqaano xaqiisa markuu sheega ku daba xidhay waalidka aduu ma taqaanida allihii abuuray yaqaanay baa ku ladhay xaqiisa وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى sa'altu nabiya nabigaan weydiiye calayhi salaatu wasalaam أي lcamali cibaado keebaa ama camalkeebaa axabu la jecel yahay ila allahi tabaaraka wa tacaala cibaadihii camal kee loogu jecel yahay ilaah agtiisa qaala subanu wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha wa fii riwaayatin alsalaatu liwaqtiha salaadu waqtigeeda lagu tukado waqhtigeedoon bixin la tukado loo dadaalo riwaayaadka iyo axaadiita calaa awali waqtiha yidhaahda ma asixin axaadiita tilmaamaysa salaadda waqtigeeda lagu tukado liwaqtiha ala waqtiha fi miiqaatiha baa sax ah amaa awalu waqtiga axaadiista odhanaysaay dacfi ku jira kulligeed qultu waxaa idhi uma ayu ku xiga salaad la tukado hadduu ilaahay ugu jecel yaho la geliyo maxaa ku xiga qaala subaan wuxuu hi biru lwaalidayn labadii ku dhashay oo baari loo noqdo abi abidar ee baabkii saddexiyo tobnaad riyaadka aynu ku soo maray haddaba baabki waxaynu maraynaa afartanaad baynu joognaaye baabkii saddexiyo tobnaad ka fiiriya abi abidar baynu ku soo maray oo nabiga la weydiiyey abudar uu weydiiyey nabi allow shay ilaahay loogu dhowaado maxaa u khayr badan aliimaanu biاllaah maxaa ku xiga uma jihaadun fi sabiilih jihaadkaa ku xiga jidka ilah lagu dagaalamo muslimiinta la difaaco haddana waad aragtaanoo suubanuhu wuxuu ku xijiyey salaaddii wuxuu ku xijiyey birulwaalidayn qultu waxaan idhi ay nabi allow keebaa ku xiga camalka soo raaca salaad iyo waalidkoo loo ixsaanfalo maxaa ku xiga qaala suubanuhu wuxuu idhi aljihaadu fii sabiili illah muttafaqun calayh saddexdaas aljihaadu fii sabiili illah alsalaatu calaa waqtiha wa xaq اllahi subxaanaه wa tacaala wa iimaanu biاllaahi buu yay asaas u tahay ileen acmaalu ljawaarix shayga ugu horreeyey ee nagu waajibaya iimaankuna ku asaxahayay haddii laga tagana uu burayey wuxuu ahaa waxay ahayd salaada kadib xaqullahi haddii laga tegay maxaa xiga xaqulwaalidayn xaqullah haddii la soo maroo la dhammeeyey xaqulwaalidayn birulwaalidayn saasuu nabigu u geliyey haddii dad aadam waxaa ku xiga waalidka waalidka xaqiisa buu rasuulku inoo sheegay ummadii muslimka iyadoo la difaaca ku xigo uma aljihaadu fii sabiil اllah saddexdaa qodobuu nabigu isdaba dhigay xadiidka hore abidar iyo xadiidkan iyo axaadiid kaloo nabigu uu sheegay shayga u fadli badan cibaado waa kaas kaasaa ku xigo kan ka duwanna waa jira waa badan yihiin culimadu waxay leeyihiin wuxuu nabigu sidaa u yeelayaa waxaa loo yaqaanaa altafdiilu bixasabi xaali اlmukalafi wa xaali اlwaqti shay waxaa jira xilliga hadda la taagan yahay marka la eego ka fadli badan shay kale oo xaaladdaa taagan marka laga baxana waaga dambe asagu laga fadli badnaanayo wa altafdiilu bixasabi اlxaal aw bixasabi xaali اlmukalaf baa la yidhahdaa nin aan halgam iyo jihaadba awoodi karin baa wuxuu ku yidhi camal la qabto keebaa u fadli badan maxaad leedahay الصلاaة عlى وqتiha uma bir الwaalidayn mana awoodo laa nafsan walaa maalan nimaan waalid ba u joogin baa su-aalku weydiiyey maxaa u khayr badan baa ku yidhi shay loogu dhowaado aliimaanu biاllah uma jihaadun fii waa murqaweyne xoolaha isu dagaalami kara waalidna meeshooma joogo maxaad leedahay ilaaha ood iyo cadowga muslimiintood iska dhexisa u khayr badan ila waalasow maba hayaadde waa sidii ibn cabbaas ibni cumar oo kale ninkii ruux muslima diila xaqdarro ku dilo toobad ma leeyahay ma laha haddaad dishana weligaa lagaa toobad aqbali maayo ku kala u yimid oo u arkay inuu khaldamay oo hadda inuu toobadkan daacad u ah inuu waxdinana aan doonaynin marka horena gacantu ka fakatay toobad waad leedahay buu ku yidhi midkii hore ku weydiiyey maxaa u tiri towbad ma laha ninka sumaad arkaynin bui tuurina wuu watay hadduu rabaa inuu wax dilo waa nin dhaarsanaa oo raba inuu ruux dilo kaasoo kale maxaa dihi laa tawbata laka walaysa liqaatil lmumini tawba alfatwa waxaa la yihahdaa altafdiilu bixasab اlxaal oo bixasabi xaali اlmukalaf shareecadoo dhan baa ku waa yeelkii xadiidkii lisku haysta dacfigiisa sixadiisa inuu sugan yahay ka soo qaade waa yeelkii la yidhaha haweenkaada iyo xaaskaada ramadaanka waad dhunkan kartaa dhallinyaradii maxaa la yidhi ma agmari kartaa hadde dhunkasho waa dhunkasho xaasna waa xaase nabi allow wadaadku waagu odaygan marka hore waxaa lagala dhaqmaaddi waa lagala ahay hadduu wax dhunkan hayo waa fasaxaya ninkan yarkee dhegdhegahaya asagu haddaan laga qabanin aafo kaluba dhigahaya hawshu waa inay kala bedelaato xilliga abaartu jirtee gaashada loo dhammaanayo in wax labaxshi iyo xilli berisamada ma isku ajirba isku ajir ma aha qur-aanka shay xagga alla ka yimid oo la akhriya qur-aan baa ugu fadli badan aadaanku markuu socdo inaad aamusto aadaanka ajiibtaa ka khayr badan marka ayadaa sababku maxay tahay xilligan waa xilliguu lahaa aadaanka in la ajiibo qur-aanka u yarkaadi qur-aanka in la daldalo iyo in nabiga salligiisa la badiyo maalinka jumcada salligaa fadli badan haddii laga baxana qur-aankaa fadli badan oo jumco la dhaafo yacni awqaadda iyo mukalafka xaalkiisa ayaa marar badan lagu qiimeeyaa tafdiilka acmaasha nabiguna waa tilmaamay qawaacidda sharcina way keenaysaa marka tacaarudi iska hor imaasha ma jiro saa u fahma kuwa wuxuu ku yidhi waa bakayl waa qaduc alla ka goo'a waxma bixiyo qaraab xidhiidh mahayo jihaad wax ku bixin mahayo laakiin cumradii xajku ku fiican yahay khayrka intaasuu ka haya adoo og marka cumradii xajka in laga fadga badan yahay howlo kale ka fiican yahy ma u diraysaa marka asagii oo ma diraysid lannu mama iqbanahayaba cumradan iyo ajkaa waxaa ka khayr badan jihaadka oo ka khayr badan masaakiinta tarto oo waxaa ka khayr badan dar yeesho mar hadduu faradkii kaa dhacay waxa aad daldayso ooma socotaba mana samaynayo xoogo niman saaxiibadii xoogo haysto xajiyo cumraysto arkay intaasuba ku dhuflaynhayaa oo ku gaardinhayaa intii haddaad ka tidhaahdo ood u diiddo khayr dambaba samayn maayo jihaadna wax ku bixin maayo waalid wax tari maayo qaraabo xidhiidhin maayo miskiin wax u tari maayo agoon waxba siin maayo marka maxaad faa'iidaysa axmed baa la yidhi qolyahan boqorrada musxafka kutubta musxafka intay qur-aan bay gelkiisa dahab bay ka dhigaane ka warar waxay lacag ku beerdareeyaan meesha ugu ficli weeye daabuuri lacag iyo hanti meelay ku beerdareeyaan meesha ugu ficli wey faraha ka qaad lanna haddaanu u daynin dahabka iyo kitaabka ay wadwadaan waxay same la kici khamrayba ku cabiro balaayaba ku samaynba iyadoon bannaanayn kitaabkii qur'aanka ahaa in gal dahab iyo howlaha lala aada aysan bannaanayn haddana xurmaday kitaabka u hayaana weynayntaasaba wax weyna tariya daayowdha axmed faraha ka qaada alimaam ibnu taymiya waxaa la yidhi qolyahan tataarka ah qolyaa khamro u geeyo oo khamraday cabbaan oo kan weeyo oo marka alxisba aan ku samayno oon habeenkii khamrada cabahayaan maalinka baashisa dhacayana fuudahayaan aan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar aan ka sii dayno daaya khamrada ha cabbeena ka qaada ha fuudeen jooqo ma dhihi kartaan khamrada daaya haddaad dhahdaan ilah baad caasideen buuri imaam waxaa lima munkar iyo khamro ummad laga reebay baa dembi waa dembi buuri oo maxaa jira khamrada ka celisaan intay fahmaysaa muslimiintay laynhayaan ba way soo dhaqaaqi buur inay aaylxanaaqdaan oy daatanaadaan oo macaaw o dhanna baasha fudaan maalinkana qoraxda ay ku dhacday daatanaadaan oo laga nastaaba room buur le'annoo dadka muslimiintu ay laynayaan waa xadgudub iyo fasaad iyo dhib mutacaddi ah khamraday cabbayeena dhib qaasiro ayagoo naftooda u ahaa wamaa yaduruuna ilaa anfusahum bay haddana muslimiintay baabeenayaan yani waa in wax kuu miisaaman yahay qolya jihaadahaya oo markay haniimo soo qaataan xoolaha haniimadaa khamro ku cabba intay dhabbaha muslimiinta fadhiistaan oo bidcad noqdaan oo muslimiinta dhacaan bay xoolahay ka dhaceen muslimiinta gaalada ku layn jireen gaalada ibar ku difaaci jireen ka warran baa la yidhi wuxuu waa mujaahiduuna fasaqa wuxuu inaad fahanto oo diinta kuu miisaaman tahay mooryaannimadan dhibka muslimiinta ay dhibhayaan waa fisqi iyo diin diindaro oo allay kaga fogaadeen hawsha inoo hayaanoo gaala inay luka gooyeen gooyeenna waa jihaad fii sabiili magacooda sheekhow wuxuu waa mujaahiduun fasaqa kuwii caamadaha ee somaaliya warkood lama rabo ah, mooryaan mujaahid ma noqon karo mooryaan wuu noqon karaa mujaahidna wuu noqon karaa qolyo daarodu waa xanaaqsanaayo qolyo reer koonfureed u xanaaqsanaa wadaaddaa waxay dhheen ma dhici karto ya foromooriyo antu mujaahid ma yeeli karo bay yidhaahdeen waagii maxaakimtooda garan maysaa waxaan leenahay way socon waa isqaban leanna waa laba shay oo kala duwan ilaahayna waan u dhowaan karaa oo xagga malaa'igtan u dhowaan karaa marna xagga dameerahan aadi karaa ila bani aadamku waa idiin sheegay marna agga malaa'igtuu aadaa marna xagga adduunyaduu aadaa hadduu agga malaagta u dhowaado muxuu nodaa maca safarat اlkiraami اlbarara hadduu agga dameero iyo doofaaraha aadana inhum ilaa kalancaami bal hum adalu sabiila wy so qur-aanku ma idan markuu fiican yahana ahlu khayr markuu xumaadana waa ahlu shar hadday ku kulmaanna waxaan leenahay waa hafan haaf mushakal wey ninkan mujaahiduun fasaqa marka hawshaa dheer waxay geliyeen la socda tafdiilkan isbedelaya waa bixasabi alwaqti wa xaali lmukalaf saa la socda idan hadiiba xaqi ilaahay lagu xujiyey birlwaalidayn sidaas birlwaalidabidksaa idin siiyo alciz bn abdislam wuxuu hi fi qawaacid اlaxkaam fi masaalix alanaam si walba intaan u baadhay baan daabit u waayay buui xuquuq lwaalidayn ninkii ilaahay u furay ha ii sheega buuhi wاlmuwafaqu man ra'a wlwaadixa waadixan laakiin waxaa idabdarra'a ah buui waxaadan garanaynin inaad waa lagu yaqaanaa tidhaahdo wadaadkii kitaabkiisa tacliiqiyey la odhan jiray sahaduun albulqiini alfawaa'id aljisaam calaa qawaacid ibni salaam ee wuxuu leey annagaa daabitku garanaya qabso daabitku cuquuqulwaalidayn waxaa weeye wax walba oo bannaan sharcan od ku diiddo waa waa waa caaqnimo buui ayu shay kastoy bannaano codsadeen aduguna aad samayn karto haddaad ku diiddo caaq baa tahay shaygu waa shardigiisu koobaad waa inuu bannaan yahay sharcan shardiga labaadna waa inaad qaban kartood la iman karto haddaad yeeli weydo waa caaqnimo buuhi may fahanteen warkaa isagaa tusaale gaaba waalidka wuxuu soo istaagay islaantan aad jeceshahay eed biyaha ka dhex aragti eed ku riyoota eed waa inaad caawa saaka furto ka warrama daabidku uu sheegay bulqiini marka loo fiiriyo islaanta ma furi kartaa haa waad awoodaa oo adaabaa dee xadhiggeeda haya ma xaaraan baa dumarka in la furo mise way e bannaan tahay way e bannaan tahay haddaad waalidkaa ku caasida ka warar iga jawaaba awowey warkiisa soo sax daabidka hadda annagu ma fatwayna la socaa hadda wadaad daabidkii baa idiin sheegayaan waalidkaaba asagu ma gaalba hee xasan warkaas warkiinna waa aqaanaa warkiinna waa fahmahaya gabdhaha sale barateen idinku weyn agtiinna waalidkiina wuxuu idin yahay lacab saqiir hawshiisu hawsha aad iskaga fiirsada tarbiya aan tarbiya islaamiya ahan yaysa idin dhuumanin idinkoon isdareemaynin bidaar sibiq bay kugu gashaa bay dhaheen ree afgaab marka iska ilaaliya almuhim daabidka uu sheegay ninka la yidhaahdo bulqiini waa macquul waa macquul inkastoo khilaaf salafi uu jiro asagaasa ogu ron birulwaalidaynkina waad cagsan uun daabitu birulwaalidayn daabidka unbaad cagsanaysaa maxaad ogu xisaanfalaysaa waxaad ogu xisaanfali shay kastoo bannaan ood xagganna awooddo wax walba maanta halka iga waad ka rar barri iigee heble iigee ugee ka soo qaad adaanku rabaa celi sotii maya isli igu celi maya xaafadda iga bedel i wareerisaya damaaluni ogolow socon mayso wixii sasaba waa iska goonidiisa adiga adood nin xariif wato oo waalidka oo qaab loo farsameeyaa jire wixii heshiisa gooni weeye laakiin ma soo istaagi kartid ma soo maya ma soo dhihi kartid iska ogow aabbaho dee shalay baaman sii soconnay maan iska yarnarsanno baryo oo wareeg waalidku iska dabacsan yahay moogta waalidku hor imaashaduu diidan yahay waa iska carruurtii oo kale haddaad marka farsamayso oo sasabtoo saabasaabayso wax badan baa ka soconaya laakiin markaad soo istaagto way markuu malagaa galay ee naarna ku quwaaxi waalidkuna uu kuu cadhoon وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد المؤمن أبا الجد أي لا يكافئ لا يجزي ولد المؤمن أبا الجد كرو والدا كيرلي ilaa an yajidahu inuu helaba mooyeen mamluukan asagoo adoon ilaa an yajidahu cabdan baa riwaayo kale ah leeyahay ilaa an yajidahu waladku inuu helo waalidka uu helo mooye mamluukan waalidkoo addoonoo lahantooo gacan aadama ku jira oo fa yashtariha soo iibsado uu soo gato fa yuctiqahu markaa uu xoreeyo halkaa mar yaad waalidka u abaalgudi kartaa wey wanaba allowtani maxay saa u noqotay waalidka wuxuu sabab u ahaa inaad adduunka timaado ood noolaato labadii ku dhashay dhashaybaa sabab u ahaa aduguna asagoo gacan aadama ku jiroo la addoonsanayo maalinka intaad soo gada aad xorayso waxaad sabab u noqotay mar labaad inuu noolaado waalidku oo adduunka u xorriyad ku joogo ku dhaqmo laakiin waa laba kala fog laba kala fog weeye tan dambe ayaaba fudud soo maa taadii iyo abaalkay kugu lahayn baa ka weyn wa min amay slku isku khilaafeen xadiidka macanihiis qolyo waxay yidhaahdeen waa sidaa daahirku yahay baa sax ahoo haddaad waalidkaa oo addoona hesho ood soo gaddo ood xorayso abaalkiisii adduunya waad gudday wixii intaa ka dambeeya waa ixsaanfal iyo khayr iyo ajir rabbaad ka helayso laakiin waa la odhan karaa waalidkaa maanta waad u abaalgudday laakiin si kaleoo lagu odhan karo ma jiro toban jeer xaj gee soddon jeer cumro gee gurigaa doonto u dhis haddaad doonto soomaaliya o dhan ba addoommo ooga dhig aday kuu taallaa omaada abaalgudin hal mar moo la odhan karaa waad u abaalgudda waa markaad xorayso isagoo addoona idan xadiidku waa sidaas wa calaa daahirihi bay jumhuuru salaf ku tageen waalmuta'ahiriin qolyaa waxay leeyihiin saad moodeen ma aha waa tacliiqu اlxukmi bilmuxaal oo xadiidku macnihiisu waxaa weeye shay aan dhici karin oo xugum lagu xidhay macnidu waa maxay maba dhici kara weeye qul in kaana lilraxmaani walad fa ana awalu lcaabidiin oo xadiidku macnihiisu waxaa weeye haddayba dhici karto in ilme iyo ubad waalidkii ay u abaalgudaan waxay u dhici lahayd asagoo addoona hadduu intuu helo uu soo gado uu xoreeyo laakiin mabuu abaalgudi kara way macnuhu waa tacliiqu اlxukmi bilmustaxiil bilmuxaal wadaadda halkaasay marahayaan oo sharabudiina tiibi baa ka mida nuuradiina torobashti baa ka mida rag bada halkaa ku tagahaya maba dhici kartay leeyihiin oo hawshaana shareecadu way ku badan tahay adilo badan iyo aayaad iyo axaadiis bay u keensadeen ra'yiga jumhuurta aan iska marro ee ah alxadiiu calaa daahirihi halkaa mar baa la odhan karaa waalkood abaalgudda jumhuurtii haddana waxaa ku dagaalamaya daahiriyo jumhuurtu waxay leeyihiin xadiidku sax weeye waana calaa daahirihi laakiin fa yuctiqahu fadaasi waa fa asababiya fa yuctiqahu bishiraa'ihi waalidkaa oo addoona matan haddaad soo iibsado gacanta ku dhigto ma adaa xoraynaya oo cidqi inaad bilowday xorayn baa lagaa rabaa mise aad soo gadeen milkigaada uu soo galaba si otomaatig ku xoroobaya jumhuurtu waxay qabaan xadiidku ah laa yajzi waladun waalidan ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqah macnaheeda waxaa weeye wuxuu ku xoroobayaa soo gadidaada meeqaad iga sin inta goog gacanta waan ku aqbalay waan qaata aad tidaba aabbaha horu ka xoroobe aabbu xaggaad iskaga dhaqaaqday dee xor baan ahay oo deba kuma xoraynine maanaa kaa sugoy ku leehay hooyadana sidaasoo kale saa marba hadday tahay fadu waxay noqonaysaa cinda اljumhuur fau الsababiya ay fa yuctiqahu bisababi shiraa'ihi lah gadashada aad soo gadataba iyo horey ka xoroobahayaa daahir waxay dhaheen maya markaan soo gato oo milkiga uu soo galo waa in anugu xoreeyo wlfaau waa fau taciib fau taciib wey ma ah fa sababiya fayashtariihaw kadibna uu la cidhbiyo xorayn uu xoreeyo fa yuctiqa fadi baa laisku haystaa ma garatee keedii la quman jumhuurta oo idinku jumhuuriyiin baa tiimiya ah, jumhuurtaa saxan xadiidkii samura markhaati kacaya man malaka daa raximin maxramin faqad cataqa calayh ra'yiga jumhuurta weligaa si dhaqsaa ah loogama tago lama fududaysto culammada badankeed meeshay maraan qadiiman wa xadiian culammadii badankeed salafkii mutaakhiriintii dadka ahlucilmiga ee aqoonta lahaa ee daacadda ahaa meeshay u bataa in laga xoog bato waa laga yaabaa oo waa dhacdaa marar badan laakiin ha fududaysan ka fiirso si degdega ah ha ku marin adoo sakaraado hadda soo rucliyo shanto sano wax laqbaysanhayay masalada durbo kuu furantay indhaha ku kala qaaday balaayiin culamada muslimiinta mutaqadimiin ee mutaakhrisa uga qarsoontay waa adag tahay waa naadir markaa fududaysanin jumhuurtan ayaan intii la bambooniya xadka la dhaafinin xaggana sida dhallinyaradu ay u fududaysanaysa sax ma aha wاlxaqu waa bayna sayi'atayn iska ilaaliya bumbunin xadhaaf ihiyo quursi xadhaafa lama ogolo dhexdhexaad man malaka daa raximin maxramin faqad cataqa calayh baa mahratik xadiidkii sunankaad ku marteen calay taxaal intaan baa hadda iga khusaysa xaqii waalidka nabiga inuu cadday intuu dhan yahay iyo suubanuhu rabaa wadaadu muxuu ihi marka haddii wax laguu sheegi jirayna wax kuu sheegay buuri haddii lagu garaaci jiray anugu ku garaaci maaye buuri marka dee nabigu intuu wax kuu sheegi kara waa kuu sheegay wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canh ana rasul lah sal lay slam aayadan ku noqonaya wuxuu ihi ana rasul sal slam qaala subana wuxuu ihi man kaana yuminu biاllahi walyowm اlaakhir maalinka qiyaame iyo alla kii rumeeyeyo ninkii axadka rumeeyey falyukrim ha maamuso ha wanaajiyo dayfahu martidiisa waman kaana yuminu biاllahi walyowm اlaakhir aakhariya alla axadka rumeeyey falyasil raximahu whada bayt اlqasiid falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa silaة الraxim inay waajib tahay min xayu اljumla waa ijmac اlmuslimiin raximkii qaraabada in la xidhiidhiyo waa waajib min xayu اljumla waaatida اlqurba xaqa wاlmiskiin wey marka laakiin tafaasiil baa ku jirta tafaasiil baa ku jirta shayga ugu yara ku waajibaya waa salaan iyo kawarqabid oo marka muhaajara iyo hijraan iyo goyn aad goyso aad ka badbaado kolba curfigaa loo celinayaa markay meesha lagu noolyahay inaad ka warqabto waxsiintii waxbixintu iyadu waa hawl kale oo de ragnimay u baahantahay iyo gacankuhayn bay u baahan tahay laakiin wax axad walba u awoodaa jira booqasho ziyaarasho salaan weji furan ka warqabid marku wax soo kordho ayaa ugu yar marka qaraabadoo la xidhiiyo asalkeedu waa waajib laakiin tafaasiil fara badan bay masladu leedahay yaa qaraaba ah axad walbood garanaysa maanta nasabka idin dhexeeya qaraabo wey waa raxim intuu dooni ha gaadho boqol awow ha tago iyagu unbaa kala sokeeye mooye waa raxim nabigu calayhi salaatu waslam saxaabuu la dardaarmay wuxuu idhi hadaanugu waa xijaabanayaa waadan baadna tegi doontaan oo furan doontaan masar masar baad furan doontaan masar haddaad furataan dadka masar jooga nabig wuxuu idhi ka dadaalo iska ilaaliya u naxariista u dabacsanaada soo dhoweeya fa ina lahum dimmatan waraximaa wa xaggee cahdina way leeyihiin iyo ballan baa idiin dhaxaysa waana qaraabo raxim baa inoo dhexeeybuna waa ree aqbaad masar wa xagge yaa ka soo jeedda nebiyulaahi ismaaciil hooyadii baa ka soo jeedda ree masar ahayd nebiyulaahi ismaaciil nabigu xaggee ugu tagaa quraysh xaggee ugu tagtaa ya afartan awowbay ugu tagaan afartan wadaaddaha yareeya soddon bay sheegaan wadaadda labaatan iyo shan niman labaatan dhowr labaatan afartan bay wadaadda sheegeen oo tiriyeen weliba waa xaggee soomaali afartan kaas ma jirto anaa idin sheegaya laa yuujad soomaali afartan awow kala tirsato ma jirto anu ma ogi ninki ii sheegi baa ii sheegahay ma jirto ninka oogu dheer suu u socdo yo odaygu abdur kaga dhammaada wuxuu ugu tagahayaa soddon ama labaatan iyo dhowr ma tamise marka afartan awow soddon iyo shan awow buu nabigu leeyahy iska ilaaliya waa waa raxim abu alxuu nabigu ku yidhi hantidan bayraxaa beertan ama bayruxaa waxaad siisaa qaraabada qaraabada dhow raxim ma aha waa ta dhow ila raximka kala sokeeye ubay ibnu kacab ay kala tirsanayeen toddoba awow ayuu ku daray qaraabadii sokeeyi hoose sokeeye ninka hadda innagu toddoba kala tirsanno shisheeye weeye reer fog toddoba awow waa xaggee mar la soo daalay oo riximo dhan soo dhammaaday baa ninkaa toddoba kaatirsataa is arkaysaa ma tamise ba markii innagu qaraabagoysimada inugu badanba sidoonadu aan u malaynaya soomaalidu meelaan waxba ka tirin bay ul waa kala fogna maxaa maxaa dhow xaggee dameeraha annagu baad la kici dameerahaynu maxay ahaayeen ilaahayna asturo falyasil ha xidhiir raximhu raximkiisa ha xidhiidhiyo waman kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhiri ninka aakhare iyo alla rumeeye falyaqul khayran wanaag ha ku hadlo aw liyasmud ama ha iska aamuso shib ha iska yidhaahdo intuu sheega ka fiirsado hadduusan khayr ahayn ha ka aamuso wey hadduu khayr yahana ha ku hadlo وanhu can abi hurayra radi allahu tacala canhu aydan ku noqonaya qaala rasul sl lay slam rasulka l wuxuu yidhi ina allaha tacaala alla weyne khalaqa alkhalqa uunku abuuray xataa idaa faraqa minhu rabbi markuu abuurkoodii dhammeeyey ila ilaahi subxaana wa tacaala caalamkan mashuudkiiyo koonkan iyo makhluuqaad hadda aynu aragno ee isheennu qabato ama qur-aankiiyo diintu inooga warantay maalin axadaa la bilaabay galab jabcana rabbi waa dhammeeyey fii sittati ayaam axad la abuura nabiyulaahi aadam baa oogu dembeeyey fii aakhiri saacatin min yowmi اljumuca bacda alcasri ayaa abuuna aadam la adduunku sidaasuu ku dhammaaday uma faraqa xataa idaa faraqa min rabbi markuu dhammeeye qaamat araximu raximkii baa istaagay qaraabanimadkii dhalashadii dhalihii baa istaagay oo ilaahay baa awooday ku istaagto geliyeen raximnimada qaraabnimadu horta waa macna min almacaani laakiin macaanidu rabbi xaq awood leeyahay inuu ka dhigo shay maxsuusa qur-aankaad arkaysaan baa aakhara kuu dooda intii aadam ama ruux nool ama malag ama suura loo yeelo kuu doodaya baqara suura loo yeelo kuu doodo aalicimraan baa doodi ama kugu doodo gar kula gelaysa ilaahay awooddaasuu leeyahay raxiimkii baa istaagay faqaala waxay tihi raxiimkii haadaa maqaamu alcaa'idi ay maqaamu almustaciidi alcaaid waa almustaciid haadaa maqaamu lcaa'idi kii ku magangelayay istaaggiisii joogsigiisi weeye bika adiga ku magangelaya allow muxuu kaa magangelayaa min alqaicati goyn la gooyo markii la abuuray bay raximkii iyo qaraabadii baa istaago waxay yidhaahdeen allow waxaan maanta magan kaaga noon kaa magangelaynaa inna la gooyo hilbihii iyo dhalashadii baa hadashay ilaahay bay magan gashay waxay ka magan gashay inaad goysaan wootuu nabigu ka dardaarmay ee reer masr uu yidhi iska ilaaliya maa mahaajara ka soo jeeda ismaaciil baa ka soo jeeda qaala rabbi wuxuu idhi nacam waa ku magangeliyey wey waa ku magangeliyey magangalkaada alla wuxuu ihi waan aqbalay ama tardayna maada raalle ma ku tahay an asila inaan xidhiidhiyo oon khayr iyo wanaag siiyo man wasalaki ruuxi ku xidhiidhiya wa aqطaca aan gooyo man qaطacaki kii ku gooya axad ku gooyana aan gooyo qaala waxay tidhi balaa waa ideeqda allow axadka i xidhiidhi inaad xidhiidhiso ood wanaag iyo khayr siiso kii igooyana aad goyso waa igu filan tahay marka la iska ilaaliyo ahalka iyo qaraabada iyo dadka idin dhashay aad iskaga ilaaliyo somal dhan baa qaraabaa waa n iskale xigtaan un kala dhowdihin mooyeene kulligii raxib baad dhan baad raxib noqonaysaan qaala rabbi wuxuu yidhi fadaalika inaan gooyo axadka ku gooyoon xidhiidhsho ruuxu ku xidhiidhaya laki waa kuu ahaaday waa ku siiyey uma qaala rasulla rasuulka ilahi wuxuu yidhi iqra'uu in shu'tum haddaad doontaan akhriya xadiidkan idiin sheegay aayaddu u makhraati kacaysay deliishada akhriya fahal casaytum ma laga yaabaa in tawallaytum haddaad qabataan xilka muslimiinta in tawallaytum umuura almuslimiin in tawallaytum in caradtum can diini اlmuslimiin labada macnaba wa hada min icjaazi اlqur'aani lafdi keliya oo jumla waaxida ayaa laba macnoo aad iyo aad u fiican oo sii kala daran bay aayaddu ku siinaysa ayadoon waxba iska bedelin inta wallaytum ay acradtum can iddiin ood gaalowdaan ilaan gaalnimadu waxay keeni qaraabada in la gooyo oo muslimiintii murtadiin dagaalamaan oo la isxaquuqo eber layska dhoo la isxaaqo biximku kala go'o way keentaa tawallaytumna waa maxay waa wilaayadii ood arinka muslimiin talada ku qabataan boqornimada kibir bay keentaa markaad ogow su kuula simanya u hoos fiicantahin shawada cabbaysaan ee tol u tihiin buu yaa la dhihi waa hebel waa wasiir waa kan telefoonnuba kaa damsanba oo tegi kartid mid baa cunaha kugu dhufan loo geli maayo war waa sidee xabadda cansharadan kala goysan aday kuu taallaa aafay baashu leedahay fahal casaytum ma laga yaaba in tawallaytum haddaad qabataan xilka muslimiinta ama diinka aad ka jedsataan an tufsiduu fi lardi dhulka inaad fasahaadisaan oo rabbiba maxaa lagu fasahaadin alfasaad fi اlardi haddii qur-aanku idaaqo waa alkufr wاriddatu can اddiin howlahaasa asal u ah an tufsiduu fi dhulka inaad fasahaadisaan marka tawalligii labada macnaba waa kuu noqday oo watuqaicu aad goysaan arxaakam riximkiinni iyo hilibkiinna aad jartaan dhaqan xumo ulaa'ika kuwa dhulka fasahaadiya riximkana gooya aladiina wixii wey lacanahum allah rabbi u naxariistiisu ka fogeey faasamahum can samaaci اlxaq xaq inay maqlaan baa rabbi ka dhiga tiray wa acmaa absaarhum aragoodina rabbi waa madoobeeyo xaqa ma arkaan muttafaqun calayh wa fii riwaayati lilbukhaari riwaayad bukhaari waxaa ku yimid faqaala allahu tabaaraka wa tacaala man wasalaki ruuxii ku xidhiidhiya wasaltu waa xidhiidhinaya waman qaطacaki ruuxii ku gooyana qaطactu waa goynaya wa canhu marka iska ilaaliya waa halkaas sagadi rabbi u abuuray aadame ayaa wada dhalashadii hilibku istaagay oo ilaahay ka magangalay in la gooyo ilahayna wuxuu u ballanqaaday axadka gooyo inuu gooyo kii xidhashana u xidhiidhiyo nin walba ninkuu ka qaraaba xidhiis badan yahay ee ka xilib macaan yahay aakhriya adduunba ka khayr badan yahay magacsan buu ka tegayaa xaruurba waaa lihi yaatii ilmo hebel aabbahood hadduu nin fiican aha oo qaraaba xidhiis waa laamaani carurta waa hebel maanta waxaa lagaaga sheekeyn aabbahaba waasaa i yeelay kan dhowr iyo toban qoys oo xagga reer abtiya xagga reer iyo wanaaggii aabbaha ka sheekaynaya magaciisi ma hadhayo hilibkiisi ma hadhayo ma hadda laga sheegan dhegta wanaagsan magaca wanaagsan baa soconaya aabbaha hadduu qafalmarjaca qanaabagoysana ma in hebelbaa ilaahuna astur bay ku leeyihiin waxay kaa sheegaan lagama yaqaanaan meeshaad ka soo jeeday ogyihiin afkii maroojina ama way foorarsanayaan waa halis wey idan dhegtaa wanaagsan nabi ibraahim baa ku ducaystay wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin dhag wanaagsan magac wanaagsan wax ka wanaagsan ma jiro ummaddu hadday magac wanaagsan kuu dhex maro adigo waalidkaa iyo waladkaaba waad badbaadeen haddii kale ay kuu maqhrati kacaanna malagaabaa galay wacanhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigu jaaa rajulu mucaawi bnu xayda inuu yahay baa raajix ah mucaawi bnu xayda jadu bahs bni xakiim alqushayri weeye saxaabigan riwaayadii waxaa sunanka jaaa rajulu nin yimid ilaa rasuulilah rasulka ilah bu yimid su'aalo dhaadheer buu weydiiyo xadiidku dheer buu ah qayb gaabsaday ay ka soo gaabsadeen maxaanku dhahda saxiixaynku <clears throat> jaaa rajul nin baa yimid ilaa rasuul rasuulka ilaahay buu u yimid faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow man axaqu nnaasi dad yaa u mudan dadkay keebaa u mudan bixusni saxaabatii dhaqan wanaag aan kula dhaqmo dhaqan wanaagsan oo lagula dhaqmo saxaabadu waa waa masdar oo min saxiba ah huna oo marka dhaqan kula dhaqmo kee ogu mudan qaala nabigu wuxuu uhi ummuk hooyadaabaa ugu mudan bini aadan aad wanaagsan iyo islaamnimo kuga dhaqanto hooyada baa mudan qaala saxaabigu wuxuu uhi uma ma nabi alla hooye xiga qaala nabi wuxuu ummuk hooyada baa xigta qaala wuxuu ihi saxaabigu uma nabi allow mar saddexaad darajada saddexaad waa kuma qaala ummuk hooyadaabaa ugu xaq badan ay axaqu nnaasi bixusni suxba wa ummuk hooyadaabaa ugu mudan axad ka ma jiro qaala wuxuu yidhi saxaabigu uma man waa darajada afraad qaala abuuk aabbahaa baa kii afraada idan afar xaq bay waalidku leein saddex hooyaa iska leh saddex hooyaa iska leh darajada saddex afraad buu aabba soo gelayaa xagga dhaxalka markay hooyiya aabba kulmaan jidiinka xoolaha adduunyada markay kulmaan saddex bay noqdaan labana aabbaa qaata hal hooyaa qaadata laakiin biriga iyo ixsaanka caruurta ka imanaya saddex hooyaa iskale halla aabbaa iskale idan hooye iyo dhan walba waxaa sad badan hooyaa sad badan marka xooguhu adduunya ile odaygu islaamo kalea jira carruur kale iyo hawlo badan baa saaran mas-uuliyad saaran hooye waxay biisha ma jiro iyadoo wuxun baa la siiya ya waxaa la yidhi soddonka kun tobanna hooye ha qaata labaatanna odaygu minyarada iyo carruurta kale ayagoo gadaal ka soo ruculeeyay howlo badan baa jiray asaga loo daayo laakiin waxay dhaleen oo dhan mid walba hooy waxay ku saddex xaq bay aabban wuxuu ku hooyo marka loo fiiriyo halbu ku heye alaau bay hooye leedahay rubcuna yaa iska leh aabbaa iska yeelay isuma dhigmaan isuma dhigmaan aabba habeen meel wax ku shubtay kadibna biil baa raadan ba la wax kala muu ii sheeg wuxuu qabtay habeen bu dareen galay bu hidaansaday waxbaa rabbi ka reebay kadib ilma may dhashaa walqal baan raadinhayaa xoogo biilu la ordaa odaygu laakiin hooyo ayadoo weligeedba halkaasay taagan tahay dhib u joogtaa marka ilaahay ma xuquuqdu marka waa ma taa macnaheedu ma aha aabba xaq kuguma laha hadda marka la tartansiin labadii ku dhashaybaa ayagoo lasu fiiriya ama adugu malagaabaa galay aabbo waa inaad ka dadaashood hooyaba ka dadaasho ee waxa laga hadlay waa maxay labada waalid marka lasu fira iyaga laysu miisaama rabbi ka hadlahayaay adu maxaa lagaa rabaa aabbaha iyo hooyada labaduba inaadan wax yar oo bannaan aadan ku ceesin wax yaroo dhibsan hayaana aadan samaynin wax yaroo xurmadarro loo arkana aadan ku dhaqaaqin hadday kaa raalli noqdaan jannada waa diyaar hadday kaa raalli noqon waayaanna cadaabkaadu diyaar way laisweydiin maayo rida اllahi fii rida اlwaalid wasakhaط اllahi fii sakhaط اlwaalid halayska ilaaliya hawsha iyadaa ninkii waalidku u habaaro weligii ma liibaanayo weligii segseeg iyo tafuntoof iyo qax iyo magafo inuu dhex fadhiisto iyo badaha inuu jiido wax isu qaban waayo weligii kama baxo waalidkaa sidaad ku noqotunbu ilmahada kugu noqon shay lahoba weeye waalidkaa sidaad u tahay umbaa ilmuhuna kuu noqonayaan ha sugin adoo waalid waalidkaa dayacay oo ku caasigaroobay caruurta inay baari ku noqdaan ha sugin taa ma dhacayso anaa kuu ballanqaadahaya salafkuna waa ballanqaadeen adilo qur-aan iyo sunnana way leedahay iska ilaaliya meeshaad dhigto umbaa lagu dhigi oo carruurtaada ku dhigi haddii carruur baa alla ku siininna ummadda aad mudataa ku dhigi kaad adeerka u tahay ku dhigi midka abtiga u tahay ku dhigi walaalkaabaa ku dhigi meesha dhigtaa lagu dhigahaya marka haddaydan aakhariya janno kale sugayn adduunka saad u noolaataan oo wuxuun idinku hagaago waalidka iska ilaasha muttafaqun cala wa fii riwaayatin limuslimin muslim baa iska leh wa fii riwaayatin limuslimin muslim waxaa ku timid yaa rasuula rasuulka ilaahayow man axaqu bixusni assuxba tii hore maxay ahayd man axaqu الnaasi bixusni صaxaabatii bixusni suxba bay la macno tahay waa labada lafdi way kala duwan yihiin lafdi ahaan laakiin waa isku macno man axaqu الnaasi dadka yaa ugu mudan bixusni suxba dhaqan wanaag inaan kula dhaqmo dadkoo dhan baa lagaa rabaa inaad kula dhaqanto dhaqan wanaag laakiin waalidkaa u sii mudan qaala subn wuxuu uhi ummuk uma ummuk uma ummuk ummuk cafwan uma abaaka uma adnaaka faadnaak saddexdiin buu nabigu soo celiyey hooyadaaba ogu mudan uma ummuka uma ummuka saddexdii uma abaaka kadibna aabbaha uma abaaka hadda maxaa laisku ogaa uma abuuka in la yidhaahdo laakiin hadda waxaa weeye uma bira abaaka weeye bira ku qadaran uma bira abaaka hadday ku cadfan tahay tii hore maxay noqon lahayd uma abuuk baa la odhan lahaa haddii hawihii aad ku taqaaneen asmaaulamsa hawe isbedelkeedii iyo craabkii noocyo aydan gelinin waxaad qadaraysaa hadda uma bira abaaka aabbaha u baarinama samee saddexdaa kadib uma adnaaka ka kugu dhow uma adnaaka adnaaka oo xagga qaraabada qaraabo soo maaha haddaba kala sokaysaa awowga ayayda saa u soco habarirta abtiga saa u dhaqa marka xagga carabiyada waxaa ku jira jawaas caطf اljumla الطalabiya cala اljumla اlkhabariya ku jira tii hore khabar buu ahaa nabi allah yaa ugu mudan ummuka ummuka ummuka maxaa la daba dhigay uma bira abaaka oo amar ah jumla alabiya jumla alabiya lagu cadfay jumla khabariya qolyaha nuxaadana waxbay ka sheegsheegaan laakiin axaadiitii sunnada ayaa baabi'isay intu way timaadaa saadam imnaad wuxuu ihi waa sax waxay sheegaan waxba kama jiraan uma adnaaka adnaaka kolba falaqrab falaqrab weeye wsaxaabatu sidaasaa loo kala horeeya wsaxaabatu bimacna suxba buui xadiidkii horeha ku khaldameenoo bixusni saxaabati saxaabadii caadiha moodine suxbo umbaa laga wadaa buu kuhi imaam nawowi <laughs> wa qowluu yidhi uma abaaka haakada huwa mansuub abaaka waa la kordhabay mafcuul baa laga dhigay bificlin maxduufin ficil goon baan lagu kordhabahaya ay uma bira abaaka aniga waxaa ii qoran bura uma bira abaaka eh, inay tahay waa laga yaabaa hawlkee laakiin anuu saan aqaanay waa bira abaaka wey wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimid uma abuuka yaa timid hada waadixun uma abuuka waadixu waa maxay waa caطf uma abuuka ummuka ummuka uma abuuka bay ku cadfanta marka waa bannaankay taallaa laakiin abaaka markay noqoto bira abaaka meesha ku jirta waa laba isku mid saddexdaa hooyaa iskale hooye ka warqab weeye kadibna aabbahana ka warqab bimacnaa isku xaq ma ah wey labada waalid aq bay kugu leeyihiin laakiin hooyaa wax dheer way ka dhib tahay way ka daciifsan tahay waxyaaba badan bay mudnaanta ku leedahay wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can inabi sal slam qaala wuxuu yihi saxaabigu cafan raima anfu uma raima anfu uma raima anfu man adraka abaway raima anfu sanbaa boodhoobay raqaamku waa boodhka iyo habaaska iyo ciidda waana kinaaya can اlkhudlaani wاlhawaan yani ruux markuu af af u dhaco ama dambo sanka ha la galo ama degiid fure sanka ha la galo ama aafudhao dulaysi la dulaysanayo ama muquunin la muquunshi uu afka meel oola galo xun baa la raqima anfuhu sankiisii baa booroobay wuu dullobaa laga wadaa wuu khasaaray baa laga wadaa macnuhu marka waa maxay e, shaksi baa khasaaray oo duloobay oo daaloo deegay buu subanuu leeyahay raima anfu raima anf anfu man ruux sankiibaa duloobay sankaa la sheegay ruuxana loo jeedaa taribad yadaakoo kale weeye taribad yamiinuka man duulkiibaa khasaaray aakhriya adduunba adraka soo gaadhay abawayhi labadii waalid buu soo gaadhay cinda alkibari ayagoo waaweyn cinda alkibari iyo imaa yabluqanna axaduma cindaka alkibara way kala duwan yihiin alkibara cindaka alkibara iyo cinda alkibari way kala duwan yihiin marna waa maxtan waxay keenaysaa ayagoo waaweynoo waayeelun baad soo gaadhay waa xadiidku macnuu keenayo aayadda macneedu waa maxay aday agtaada ku waayeel adaa gacanta ku haya aday ku muteen adaa mas-uulka ah carruurta kaleba lama joogeen adaa la jooga wey macnuhu aayadda marka la fiiriyo axaadumaa midkood baa agtaada ku waayeelay ama iyagoo waayeelaad soo gaadhay aw kilaahma ama labadiba aw kilahima cafwan labaduba falam ydhul اjanna jannada aan ku gelina sababkooda falam yadhul اljanna ay bilbiri biاlixsaani ilayhima waxaa khasaaray oo daalay oo deegay oo dulloobay axadkii labada waalido waaweyn soo gaadha ama midkood soo gaadha oon ku janna gelin oon ku janna tegin xadiikii nabigu uu habaarinay waad garanaysaan xadiikii jibriil ninkii labadiisa waalid soo gaadha ee naar gala naarta allah ku fogeeyo nabigu aamiin buu u yidhi idan waxaa la rabaa albaab jannaha kuu furanba hooyo hadday kuu noosha ama aabbo kuu nool yahay ama ay ku wada joogaanba marka dad ka faa'iidaysan weyday adaa isdulleeye wey rawaahu muslim baa muslim baa xadiidka wariyey wa canhu can abi hurta radi anna rajulan baa qaala wuxuuhi ya rasul rasuulka ilaahayow ina lii qaraabatan asiluhum wayaqطacuunii wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilay عنهم ويجهلuuna علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك nin ba wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii qaraaba qaraabaan le xigaalaan leehay dad ila dhasho xigaaloo ahala ayaa nabi allow jooga asilhum waan xidhiidhiyaa oo wanaaggaygaa gaadha af iyo adinba waxbaan gaadhsiiyaa wayaqطacuuna waa igooyaan anuu waa xidhiidhaa ayaguna waa igoynaya nabi allow wauxsinu ilayhim waa anu xisaanfala waan wanaajiyaa wayusiiuuna ilaya waa igu xumaanfalaya way xumaynayaan anugu waan wanaajin waa xumaynayaan waa xidhiidhinaya waa igoynayaan maxaa idiin dhigay markaa idinka laanka muxuu idiin xarakeeyey maya maya kitaabkay nimanka haystaan la hadlahayaa wa axlamu khaa wa axlumu lanka waa in la godo aniga waa ii kordhaman yahay marka sax ma ah wa axlumu canhum waan u dulqaataa waan ka indhallaabaa wayajhaluuna calaya waa igu xadgudbayaan ya la min alxilmi min alxilm axlamu waa riyoodaa bay noqonaysaa miyaad riyootaa mise waa dulqaadataa laanka markaad kor dhoto riyo wey wa axlumu canhum waan canhum yani waan u dulqaataa waa kayna laabaa dhibkooda iyo rafaadkooda iyo xumahay samaynayaan anugu waa u dulqaata wayajhaluuna calaya aljahlu huna waa jahligii ahaa dhaqanxumada alaa laa yajna axadun calayna fanajla fowqa jahli اjaahiliina waa kii xadgudubka ah, maaha kii aqoon darada ahaa aljahl huna waa alqowl qabiix aflagaado jaa'ifo eray xun wayajhaluuna calaya way igu xadgudbayaan way aflagaadaynayaan idan ninkan muxuu sheegtay wanaag gobanimaa ku dhammaata waa xidhinaya waa lagoy wa wanaajin waa la wuu u dulqaadan asagoon loo dulqaadan wax yar hadday cadiisu sameeyaan nafta laga goynaya deris noocaasaa jira ilmahaadii baa xoogo waxaan nafta ka goynaya kuwu asagu dhalayna daaqaday baa kaa jebinayaan dan kama lihid ordaya waad hagaajisan waaba weydiin maysid digaaguu leeya bay lugta kaga istaagahayaan qiyaamadu istaajinhayaa wax yar nabigu wuxuu i lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sidaas sheegtay hawsha hadday tahay faka'annama waxaad mooddaa tusifuhum inaad markaasi e, siinayso ood waraabinayso almalla ruumad ruumad tusifuhum min asafuufi wasafuuf waa maxay waa in shayga bodadaa la hambado shayga bodada ah inaan biyo lagu qaado intaad qaaddo aad af ku shubto oo indhahaya sanka ay ku cadaadaan oo wixi adlaqadoo kugu istaago yaa safuufka la yidhahdaa hambasho maxaan dhihi jirray ya weligaa budo qaaday sheekh yuusuf ah, hambashuun iska dhehda waaya fakaannama waxaad mooddaa wey tusifuhum inaad afka oogu gurayso almalla ruuma dambas kulul oo dab ah walaa yazaalu mana zuulayo adiga alla jirankaada min allahi ilaahay xaggiisa ahirun kaalmeeye ahir almuciin wey ilaahay xaggiisa lagaaga kaalmayn wey malaa'ig baa kuu kaalmayn ilaahay baa kuu gargaari iska dulqaado ahirun calayhim ilaahay xaggiisa ka waayi maysid axad kaaga heliya dushooda kaaga heliya maa dumta intaad ku taaganta calaa daalika sidaa ayadaa ah. intaad xidhiidhinayso ku goynayaan ood wanaajinayso ku xumaynayaan ood u dulaadanaysosan kuu duadan kugu adgudbayaan ilaahay xaggiisa gargaar iyo gacanka waay maysid wy rawaahu muslim maxay nabig wuxuu ka digahayaa haddii markay igu ku gooyaanna aad goyso markay ku xidhishanna aad xidhiidhiso kaa qaraabxis lama yidhaahdo nabig wuxuu yidhi adiga ayagu waad simantihiin saxaabi kale ku yidhi haddaad xidhiidhisoy ku xidhiidhiyaan markaad goysana ay ku gooyaan ama hatay ku gooyaan idan waa kala goos wixiinnu ganacsi baa idinka dhexeeyee tolnimo meeshan ma taallo tolnimadu waxaa la rabaa inaad u dulqaata sida ninkanoo kale markaas ilahay kuu gargaaraya adaa ka guulaysan qolyaha dariska waxaadh ninku hebel wuu ku gumaystay adu maxaad ahayd show dhiigba ma lihiin qolya maxaa jira mawtada qarabada isku dira ahalka isku dira wadaadkii islaantiisa isku dirahayaan hebel islaantu u sixiran yahayba waa aralba ninkii geesala islaamta soo gela miskiintahay dariska iyo qolyahan dadka reeraha iyagaa dumiyaba ninka iska dulqaayan qaraabihiisa iska daba taagnaa ee hadday xumeeyaan u dulqaadanayo o wanaajinhayo ilaahay xaggiisa eegayay intii la diro oo la waalo uba hadhow isbedeli islaantii baa geesa loo yeelay odaygii baa geesa loo yeelay waa la yska horkeeni odig maxaa idinka galay xagga wanaagga maa xigtaan rawaahu muslim watusifun bidami taatada la godo wa kasri siin ilmuhmala siinkana la hoos dhigo aan dhibicda lahayn wa tajdiid fada la shado ayaa la akhriyaa min safaftu dawaaca asifuhu idaa sharibtahu hayra maltuutin bay dhawaan markaad cabto isagu biyola'aan aad laqlaqdo shayga budada ah muslimkun waa safuuf dhib ma laha wlmallu bifatxi ilmiimi maliga minka la kordhabayaa wa tashdiid ilaami laankana waa la dhuujinayaa wahuwa aramaadu alxaaru haaliban xataa foornadaa noqote sida badan buu iskaga jeeda foornada iyo tanuurka iyo maliga waa la yidhaahdaa dambaska dhimbisha wate kuulla waa la yidhaahdaa wahuwa aramaadu waa dambaska alxaaru kole rumad ba inagu dhahnaa kaasoo rumad baa la yidhahdaa ay kaanamaa tucimuhum inaad siinaysaad moodaa alramaad alxarar ruumaad inay roogayaan bimacnaa nabi wuxuu leeyahay wanaagga aad siiso dhanbu sun buu ku noqonaya ma ka faa'iidayaan way eedayaan adu ajirkaadi waa diyaar allaana kuu hilin oo garab alla ka waayi maysid waana ku guulaysan laakiin ayagu waa kuwa ku eeda hawsha way ku baaba'ayaan aakhariya adduunba whw تشبيiه نawwi waa ekaysiin laisku ekaysiiye lmaa yalxaqahum min alimi dembiga haleelaya meesha ka qabanaya nabigu wuxuu ku shabahay bima yalxaqu aakil aramaadi alxaari min alami dambaskuloo ruumada nin cunay dhibka gaadhay ee arabkiisii iyo dhamxaragiisii iyo afkiisii iyo dibnihiisi soo gaadhay waxaa la mid ah dembiga meesha ka qabanaya nimankaa ku gooye eed xidhiidhisay eed wanaajisay ku xumeeyey eed dulqaatay kugu walaa shay calaa hada muxsin ninkaan isagu wanaaggasan waba looma haysto ilayhim ayaga u ixsaan falay walaakin yanaaluhum ayaga waxaa qabanaya imun caiimun dembi weyn baa haleelaya bitaqsiirin gabadfalkay ku gabadfaleen fii xaqi asaga xaqiisi iyo wuxuu ku lahaa iyo waidkhaalihim اlأdaa calayhi iyo dhibka asaga u geysteen wallahu aclam wa can anas bn maalik radi allahu tacaala can miyaan u yarkaadiyaa wallahu aclam ayaalkaa inoo joogo insha allah